isiiya sharafci heeda hohoyaday hadabidkahaan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw kulanti waxaana wanagsan dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan barnaamijka kulanka kena hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikh ku aaseysan tahay soddonka bisha oktoobar sanada qodobadaad barnaamijka kulanka kuma qali doontaan waxaa ka mid ah dagaalyahanada ururka xamaas afyeen hadla uu sheegay in taangiyada dagaalka maamulka yuhuuddu ay dib uga noqdeen qaybo ka mida ah khaza kadib dagaallo xoogan oo dhex mara dagaalyahanada iyo maamulka yuhuudda waan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay duqeymaha maamulka yuhuuddu ka wadaan khaza iyadoo siddeed kun ay kor u dhaaftay dadka ku dhimanaya duqeymaha xaalad aad u daranna waxay ka jirtaa khaza oo weli markaa uu yaryahay gurmadka gaaraya hadyana waan soo qaadan doonaa ruushka eraboor ku yaala waxaa loo xiray dibadbaxyo dadku markaa ay sameeyeen ay kaga soo horjeedeen xasuuqa israel ee ka wada falastiin waxaan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keen xasuusta shaqaadii xanka dhaacysiyaanu xantaday sidii fuulay miyaanu xishooday sidii ugu xadhaday sidii fuulay miyaan xushoogay sidii gugu way xisaabtiikooda xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeya xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeya dadka xumo tashilka xasidkayna kala dila xeesooda ma ogoli dadka xumo tashilka xasidkayna kala dila xees dhibkooda ma ogoli geesigii xilqaadkiyo xaq ku diri sidaa dhahay xisaabta xisaabtii noo hadhay الشقاء xayaabiyo xirxalin middaaqda iskutay la ulusha xayaabiyo xirxalin middaaqda iskutay la ulusha

tabay xanbaday sidii fuulay miyaan xashooday sidii ugu xanbaday sidii fuulay miyaan xashooday sidii ugu xalayow lacabway

faraskeenni xamarba insuhuu ku xidhan yahay iliseen ma weydaa hayta xisaabtii xeerkiisa mudanba sharaf lagu xurmeeya ayaad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya fanaaniinta xasan aan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf eedii heestan waxaa iskala laaba naxariistay abwaan maxamed cali kaari laxanka waxaa saaray axmed nuur jaangow waaysiila qabtay kun sagaal boqol todobiy toobaatanki waxaa ahayd daafurka barnaamijka kulanka k nn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaayotoddobasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sow ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn yeesha rafci heeda hooyaday hadabikaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraha qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagelan dhegeystayaal aynu ku bilownay waxaa muqdisho ka furmay markaa shirweynaha loogu magacdaray dhiirgelinta saarka dalka kaasi oo markaa looga hadlayay sidii sare loogu qaadi lahaa horumarinta iyo saarka gudaha dalka sidoo kalena lagu darsi lahaa caqabadaha haysta fursadaha jira iyo sidoo kale jididilada mustaqbalka iyo sidii markaa waxsoosaarka gudaha dalka loo kordhin kara maadaama soomaaliya la sheego in waxa ugu badan sidoo kalena xataa ay kamid yihiin waxyaabaha qutulduruuriga ah dalka dibadiisa looga keeno oo aanu jirin wax soo saar badan oo dalka dhanka gudaha ah, iyadoo wadankeenu lagu sheegay inuu yahay midka ugu kheyraadka badan marka la eego dalalka geeska africa iyo sidoo kale guud ahaan caalamkaba maadaama la aaminsan yahay in aynu haysano dhulbeereed ku fiican waxsoo saarka sidaasoo kale badda ugu dheer marka la eego qeybo kamida ah kuwa afrika si guudna markaa ayna dadkeenu yihiin dad markaa baahan oo ka baahan nimcadii alla siiyey maadaama uu yaryahay waxsoo saarka gudaha caqabado badan oo dhanka amniga iyo dhaqaalahana ay jiraan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirashiid waa mudane jibriil cabdirashiid xaaji oo ka hadlay shirkan wuxuu sheegay in soomaaliya ay soo iibsatay waxyaabo badeecooyin ee dalka dibadiisa ka keensatay sanadkii hore ay tilmaamayaan in balaayin doolar ee soomaaliya waxyaabo laga soo saari karo ay ku bixiyaan ganacsatada soomaaliyeed taasuu sheegay inay tahay nasiib darro loogana baahan yahay ganacsatadu inay dhiirogeliyaan wax soo saarka gudaha dalka taa uu sheegay inay anfici doonto dhammaan ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed loogana maarmi karo in dalka dibadiisa badeeca laga soo dhoofiyo waa kan wasiirka wasaaradda ganacsiga kadib sharaf weyn bay ay tahay runtii inaan maanta idin kala soo qaybgalay shirkan dhiirigelinta waxsoo saarka dalka iyo soo bandhigidda guuleystayaasha soomaaliyeed taabigelinta shirkan iyo qabanqaabadiisa waa mid ahmiyad weyn u leh qaranka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan waa mid micno weyn ugu fadhida sektarada qudubdhexaadka oo ah dhaqaalaha dalka soomaaliya sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysigaba waxaan si weyn ugu warqabnaa muhiimadda ay leedahay in aan sare u qaadno nolosha bulshadeenna iyo in lagama maarmaan tahay xoojinta iyo geeligelinta ilaha dhaqaalaha dalkeenna sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga waxaynu ognahay baaxadda dhulbeereedka dalkeenna leeyahay tirada noocyada kala duwan ee xoolaha dalka iyo dhararka badda ee ah badda ugu dheer geeska afrika haddana waan ka yara qatanahay ee kama faa'idaysano su-aasha waxay tahay marka waxaas oo kheyraada ee dalkeenu leeyahay sidee loo hor sidii la rabay ma uga faa'iidaysanaa mana u maalgashanna haddaan nahay ganacsada soomaaliyeed su-aashaas jawaabteeda waxaan u dhaafayaa aqoon-yahanada halkan dooda ka kasoo jeedin doona ilaahay barkiisa ganacsatadeenna maalgashi xooggan ku sameeyaan qaybaha aan soo sheegnay waa mid muhiim ah si sare loogu qaado dalagyada dalkeenna u dhoofaya dibadda looguna sameeyo shaqo abuur dhallinyarada soomaaliyeed waxaad ogtihiin sanadka laba kun iyo labaiyo labaatanka aan soo dhaafnay soomaaliya waxay dibadda ka kahaysatay lacag lix bilyan oo doolara ah. ayay importkeed wuxuu ahaa lix bilyan oo doolar soomaaliyana waxay dibadda u dhoofisay in ka yar konton milyan annagoo marka khayraadkaas intaan la eg haysana haddana aan exportkeennu hadduu gaarayo hadduusan xataa boqol milyan gaarin kawa waxa aan la soo tegnay sababtoo awal ah boqolkiiba sagaashan waxaan la soo tegnaa waxyaabaha daruuriga ah ee aan dalkeena ka soo saaran karno adduunyada hadda waxaa loo yaqaanaa four security waa arrin weyn oo aada looga hadlo in waddan kasta uu ku fikiro sidii uu isagu filnaan lahaa wax soo saarkiisa gudaha saad ogtihiin dagaalkii ukraine iyo ruushka waxaa hoosu dhac u qaaday waxsoo saarka xagga waxsoo saarka hoosu dhac uu ka dhacay taas waxay sababtay in dowladihii waaweynaa ay cuntadoodii kaydsadaan sida annagaba hadda nagu dhacday maalin dhaweyd ganacsadani waxaa dowladahaas waaweyn ay wax kala soo tegi jireen sida jaynaha iyo hindiya ay diideen inay soo dhoofiyaan ama naga iibiyaan burka iyo sokorta marka waxaan dhiirigelin lahayn ganacsatada soomaaliyeed inay isku fillaadaana wax soo saarka dalka xoogga la saaro sidoo kale waxaan bogaadinayaa shirkadaha ama ganacsatada ka kala socota satarada xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga oo shirkan ka soo qayb galay ugu dambayn waxaan kula dardaarmayaa aqoon-yahanada halkan jooga ee madashan maanta dooda ku jiidin doona inay xoogga saaraan saddexda sektar ee aan hadda sheegnay ee beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga inaan sidii looga faa'iidaysan lahaa bal inay taxliiliyaan oo ay si fiican uga doodaan sababtoo ah dalkeenna waa qani haddana waa ka baahannahay aad iyo aadaan uga mahadsantihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu ahaa mudane cabdirashiid oo isagu markaa ka hadlayay muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo lana sameeyo waxsoo saarka gudaha oo uu tilmaamay in dalkeen uu qani yahay haddana dadkiisu baahan yihiin maadaama uu aada u liito waxsoo saarka gudaha taa oo keentay in soomaaliya loo soo dhoofiyo waxyaaba aan xitaa macno badan lahayn mararka qaarna laga soo saari karo beeraha dalka ama lagu beeri karaba dhinaca kalena puntland hadii aynu eegno weli waxaa khilaafu ka taagan yahay arrimaha ku aadan doorashooyinka deegaanada puntland oo uu qorsheynaya saciid cabdulaahi deni hogaamiyaha puntland inuu qabto doorasho qofyocoda halka xubnaha mucaaridku weli ka biyo diidan yihiin shir ay ku yeesheen magaalada garoowe ee magaalo madaxda u ah puntland waxa ay xubnaha mucaaridku soo saareen mar kale dalab iyo baaq ku aadan in markaa puntland waddo fiican aanu ku wadin hogaankooda ama xukuumadda oo ay ku eedeen inay doonayso muddo kororsi iyo dib u dhac doorasho taa ay sheegeen inay kasoo horjeedaan mid ka mid ah xubnaha mucaaridka afayeen u hadlay ayaa warbaahinta la wadaagay warsaxaafadeed ay soo saareen isagoo u akhriyey dalladu waxay u aragta hadalkii madaxweynuhu jeeday hadalkii madaxweynaha wakhtigiisu dhamaadka yahay saciid cabdilaahi deni uu ka jeediyey munaasabadii xil wareejinta taliyaha daraawiishta taasoo ka dhacday taliska ciidanka daraawiishta ee konton oo ahayd mid muujinaysa in siciid cabdulaahi deni uu abaabulayo colaad cusub oo ka dhacda puntland iyo in uu ciidamada puntland u adeegsado damiciisa guraacan ee muddo kororhsiga ah markuu qofku doonayo inuu xilka iska sii fadhiyo si sharci darro ah wuxuu isticmaalaa hadallo laaqin ah oo uu doonayo inuu dadka ku kiciyo si uu taageero uga helay madaxweynuhu wuxuu khudbaddiisii saacad ugu sheegay in xukunka la iska jooga ay tahay wax caadi ah isagoo tusaale uga soo qaatay wadamada aynu deriska nahay ee soomaaliya deriska yihiin qaarkood taasoo ka hor imanaysa dastuurka puntland qodobkiisa toddobaatan iyo sagaalaad qofku markuu rabo waxaan xalaal ahayn inuu xalaashado wuxuu soo qaataa waxa ku gadaaman hareerihiisa sida sharci u fadhiya midhaa wuxuu doonaya sida xeyle salaase inuu boqol sano dambe puntland sii fadhiyo taasina maaha mid suurtogelaysa madaxweynaha wakhtigiisu sii dhammaanayae ee puntland wuxuu ka riday puntland dagaallo sababay dhimasho dhaawac barakac burbur hantiyeed gaar ahaan magaalooyinka boosaaso gaalkacyo garowe colaadahaas waxaa laga dhaxlay in sumcaddii puntland ay hoos u dhacday in ciidamadii puntland ku kala qaybsameen sidoo kale hubantila aan amni ay puntland gashay halka uu madaxweynuhu khudbaddiisii shalay uu ku qirtay mas-uuliyadda dagaaladaas isagoo oo sheegay inuu dowladnimada ku xoojinayay wixii mushkiladii nagu dhacay waxay u baahnayd in laga garaabo raalligelin laga bixiyo laga qoomameeyo laakiin waxaad mooddaa madaxweynuhu weli inuu u hamuun qabo inuu weli dhiig sii daadiyo isagoo u sibir saaraya in uu xukunkiisa ku sii adkaysanayey wixii meesha dhib inagu dhacay hooyooyin carruurtoodii ay ku goblameen agoomo ay ku dhaceen hanti ku burbureen waxay ahayd in uu madaxweynuhu ka garaabo khaladaadkii u galay laakiin wuxuu ku faanayaa uu qiranayaa weliba in uu mid kale haddana u daadin doono dalladdu waxay mar kale ku celinaysaa in colaad kasta oo puntland ka dhacdaa xilligan uu mas-uuliyadeeda qaadi doono siciid cabdilaahi deni isla markaana lagula xisaabtami doono isaga iyo ciddii kale ee ku gacan siisa waxaa la yidhi qofku mar hadduu dhibaatooyin fara badan soo sameeyo oo cidi kala xisaabtami weydo wuxuu qaatayna wax caadiya iska tahay cid allaale ciddii mar dambe gardarada iyo sharci darada ku gacan siisa deni iyo wixii la halmaalaa insha allaahu sharcigaa lala tiigsan doonaa waxaanan uga digaynaa cidday doonaan ha noqdaane inaan lagu gacan siinin hadaba dalladdu waxay soo saaraysaa baaqan dalladdu iyadoo ka duulaysa kuna taagan qodobada dastuurka ee kale ah qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo labaad qodobka konton iyo eh, sideedaad qodobka siddeetan iyo lixaad iyo qodobka boqol iyo siddeetan iyo labaatanaad farqadiisa koowaad oo dhammaan ka hadlaya sarraynta sharciga u sinnaanta sharciga kala soconaanta hay-adaha dowladda ciidamada amniga iyo saraakiisha dowladda waxay ka madax bannaan yihiin siyaasadda shalay konton iyo afaraad intuu dhex fadhiistay ayuu hareeraha egay wuxuu arkay waxer oo saraakiil ah kadibna waxa uu mooday inaanay saraakiisha laftooda sharciga qabanayn saraakiisha sharciga qabanaya ee dastuurka inoo qoranay waa kuwaanu soo sheegnay waa inay ka madax bannaan yihiin xilliganoo kale guurkaoo kale arrimaha siyaasadda haddaba dalladdu waxay ugu baaqaysaa taliyaasha ciidamada kala duwan ee dowladda puntland in ay ilaaliyaan sharciga sumcadda wanaagsan iyo taariikhda fog ee ciidamadu ay ku suntanaayeen ciidamada puntland waxaa lagu yaqaanay xiliyadan oo kale inaanay u kala garbin ama garab u kala siinin musharaxiinta iyo madaxweynaha xilkiisu ka dhammaanayo waxaanay ilaalin jireen dastuurka iyo qodobada ku qoran iyagana waxaan ugu baaqaynaa in sidii wixii hore looga bartay inaanay ku gacan siinin wixii sharci darro ah waxaanu la soconaa haday mucaaradka iyo dowladdu isqabtaan waxa laysku qabtaana ay dastuur tahay dastuur sida hadda qodobada aanu soo delinay oo kale waxaa jira meel loo eerto meesha loo eertaana waa maxay waa maxkamadda sare ee dastuuriga ah waxaanu la soconnaa maxkamaddii sare ee dastuuriga ahaydna inay noqotay gudoomiyaheedii garsoorayaashu waa dad aad u wanaagsan cadaalad ku suntan la yaqaano xirfadna u leh laakiin gudoomiyaheeda wuxuu jeebka ugu jiraa madaxweynaha markuu dhoofana wuu raacaa markuu yimaadana waa la soo degaa afkana sharootu kaga xidha intaaswadeed baa la taala maxkamadii qaarna mabuu qaadinba kuwana intuu dhegaystay buu garmaqalkoodii ka jawaabi lahay madaxweynaha markasta ku faanaya ku baanaya sharcigu ha sarreeyo adigaa sharcigii dabray afkana ka xidhay gacantana ka xidhay dalladdu waxay sidoo kale ugu baaqaysaa isimada waxgaradka culimmada ganacsatada ururada bulshada rayidka ah iyo guud ahaan shacabka puntlandba in meel looga soo wada jeesto ka hortaga colaadda uu hurinayo madaxweynaha xilligiisu gabaabsiga yahay saciid cabdilaahi deni lagana badbaadiyo dalka iyo dowladnimada puntland xilligan oo kale madaxweyne kastoo puntland soo maray waxa uu si naxariis leh isagoo u turaya xilkana jecel ayuu haddana wuxuu xeeran jiray nabadgelyada iyo ilaalinta dastuurka puntland kaasina wuxuu ahaa dhowre oo u hadlayay xubnaha mucaaridka ama dalada mucaaridka puntland la baxay oo kasoo horjeeda xukuumadda puntland qaabka ay ku wajahayso nidaamka doorashooyinka dhinaca kale sediano oo isna ka mid ah xubnaha ugu cadcad ama u taagan qabashada xilka madaxweynaha puntland ayaa dhankiisa wax laga weydiiyey markii uu kulan usoo dhamaaday xubnaha mucaaridku ay kaga arrinsanayeen arrimaha ku aadan muranka doorashada waxauuna sheegay in hogaanka puntland siciidani uu baalmaray sharcigii iyo dastuurkii puntland u yaalay uuna doonayo in damaciisa uu markaa ku burburiyo sidoo kalena muddo kororsi uu sameeyo de hadalkiis wuxuu ahaa hadalkii eh, xeel sanaas meeshaan iska fadhinayaa cidna sharci ma jiro anaa toora ah waxaan ka shirayna waxaas weeye war saaxibadeed baan soo saarnay waa ka hadal waana aragti baanu malaynaya madaxweyne haddii hadduu sharciga jabiy waa soo qabanaya waana kaaga jawaabna hadaaye sharciga ciddii jabisaa waa la qabanaya madaxweyne wasiir dalka sharci baa lagu wada joogaa shareecadii jabaysa waa la soo qabanaya innagu siyaasiyiin baan nahay mucaarad baan nahay sharciga inaan ka hadalna waa waajib dalkaanna xaq baa u leenahay odayaal baa hadda fadhiyo ka hadlaya oo ka sheekaynaya wax dhacay iyo waxaasoo dhan marka xaq baa u leenahay inaan ka hadalno mar calafku ilaahay insha allah waa dhici kartaa laakiin waa ku hanweyn wada shaqaynaya se puntland baan leenahay ciidan puntland marti ogamani nabadeeda iyo horumarkeedana waajibna saaran wey ciddii qalada oo sharci darra samaysana asdiyaan ayuu ahaa oo dhankiisa kamid a ah xubnaha ugu adaacad ama mucaaradka ugu weyn ee kasoo horjeeda hogaanka xukuumadda puntland sayid cabdulaahi den siduu u wajahayo arrimaha doorashooyinka oo weli ay khilaaf ka taagan yihiin weli barnaamijka kulankaa degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraha sharafay heedahoyaga xadaanka ha ku nool shaduna kana tume cayaarahow kulmadu ka difriye cawriya suubahow weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal haddii aynu eegno markaan arrimaha falastiinna weli khaza waxa ka taagan xaalad aada u murugsan iyadoo markaa ay tarayaan warbixinada ku aadan dhibaatooyinka ka jira go-doonka ay hor ugu jirtay oo ay ugu darsameen duqeymaha xoogan ee maamulka yuhuudda ay ka wadaan qeybo badan oo kamid a ah koonfurta iyo waqooyiga khaza waxaa soo baxay warar sheegaya in dadka ku nool qeybo kamid a ah khaza xili intooda badan ay ka barakaceen dadka kale ee aan garanayn meel ay u cararaan in loo sheegayo taleefanan ay usoo dirayaan maamulka yuhuudda una sheegayaan inay ka baxaan guryahooda iyo dhismayaasha ay degan yihiin iyagoo uga digaya markaa in duqeymuhu soo gaari doonaan oo ay gaarsiin doonaan maadaama qorshaha maamulka yuhuudu sida muuqata ay tahay gebi ahaanba inay burburiyaan khaza oo haatanba aan muuqaal qurxoon lahayn marka kor laga eego waxaana aada u burburiyey duqeymaha ay geysanayaan iyo bambaanooyinka ay ku garaacayaan maamulka yuhuudda dhinaca kalena dagaalyahanada ururka xamaas iyana waxay sheegeen in maamulka yuhuuddu ay la baxeen gawaarida gaashaaman ee dagaalka baldoosarana kula baxeen sidoo kale taangiyada iyo baldoosaro ay hore usoo geliyeen iyo agafcagafta ay u isticmaalaan ay ku burburiyaan meelaha qaar aysan geli karin gawaaridooda waxay tilmaameen in arrinta ay timid kadib markii dagaal xoogan uu dhex maray dagaalyahanada hubeysan ee ururka xamaas ee falastiin ee khaza maamula iyo sidoo kale maamulka yuhuudda afyeen u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas wuxuu shaaca ka qaaday in kabixitaanka qeybo kamida ah ay usoo dhawaadeen khaza ay dib uga baxeen ay keentay culays kaga yimid dhanka dagaalyahanada ururka xamaas kadib dagaal xoogan oo saacadihii u dambeeyey ka dhacay qeybo kamid ah meel aada ugu dhow marinka khaza sida uu sheegay afyeen u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas waxaana uu intaa ku daray in taangiyadooda iyo gawaari badan iyo baldoosaro ay kala baxeen marka la eego deegaanada u dhow khaza taa oo ay keentay sida ay sheegeen culays e, kaga yimid markaa degaanyahanada ururka xamaas e, dhanka kalena waxaa jira digniino ku aadan in maamulka yuhuudda weli u digayaan dadka kale ee ka shaqeeya warbaahinta iyo sidoo kale xubnaha kale ee iyagu gargaarka biniaadanimada u sameynaya dadka khazo ku nool in looga digaya inay isaga baxaan guryahooda iyo qoysaskooda xitaa ayla baxaan warbaahinta al jaziira waxay qoreysaa in wakiil wareedkooda uga soo waramo khaza yowma al lagu wargeliyey inay markaa iyaga iyo shaqaalahoodaba isaga baxaan khaza kadib markii lasoo wacay taleefonkana markaa loogu sheegay inay gebi ahaanba qoyskooda iyo iyaguba ka baxaan shaqaalaha aljaziira khaza eh, oo weli ay ka soconayaan duqeymo aada u xoogan khadiija batel oo ah madaxa eh, macadka caalamiga ah ee saxaafadda ee loo yaqaano international press institute waxay ku tilmaantay xaaladda mid aada looga walwalo walaac badanna leh waxay shaaca ka qaaday in saxaafaddu ay tahay mid xora la rabo inay soo tabiso dhacdooyinka jira haddana sida muuqata ay maqlayso dhibaato aada u xoogan oo markaa ku aadan wararka sheegaya in loo digayo qoysaska iyo wariyaasha kasoo waramaya khaza telefishinka aljaziira iyo wariyaashoodaba waa kuwa kaliya ee si dhaba ah usoo tabiya dhacdada ka jirta khaza iyadoo oo markaa warbaahinada kale ee reer galbeedku iyagu u muuqdaan kuwo tabinaya waxyaalo u muuqda kuwa ku hadlaya afka maamulka yahuuda iyo reer galbeedka iyagoo aan inta badan sheegaynin xaqiiqda iyo waaqiciga dhabta ay khaza ka jira dhibaatada dadka ay dareemayaan xaalada adag ee ka jirta iyo sidoo kale xasuuqa maamulka yuhuuddu ay ka wadaan marka la eego khaza aljaziirana waa telefishinka kaliya ee qur ah ee si rasmiya usoo tabinaya dhacdada iyadoo wariyaasha ka shaqeeya telefishinkan ee ku sugan falastiin daanta galbeed iyo dhanka khazaba ay naftooda khatar u geliyaan iyo hantidoodaba inay markaa xogta rasmiga ah la wadaagaan bulshada caalamka ee ku xiran warbaahinta al aljaziira si guudna in loo arko markaa dhacdooyinka ka jira falastiin iyo ghaza iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan maamulka yuhuuddu dadka rayidka ah dhinaca kalena martin griffis oo ah madaxa hay gargaarka baniaadamnimada ee qaramada midoobey wuxuu shaaca ka qaaday inuu kulan u qabanayo israel iyo falastiin hogaankooda si ay uga wada hadlaan una meel mariyaan markaasi qaraar loo gargaar biniaadinimo loo gaarsiinayo dadkan reer falastiin maadaama ay xaalad adag ku jiraan martin griffis qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu ku sheegay inuu ugu yeeray dhinacyada inay joojiyaan markaa cadowtooyada iyo sidoo kale inay markaa gaaraan xabad joojin kumeelgaara ah, xitaa si loo gargaaro dadka rayidka ah gurmadna loo gaarsiiyo sidoo kale wuxuu sheegay inuu ugu baaqay inay dhinacyadu sii daayaan maxaabiista ay kala haystaan sidoo kale ay ogolaadaan in dadka rayidka ah gurmad bini-aadanimo oo deg dega la gaarsiiyo taa uu sheegay inay muhiim u tahay maadaama xaaladdu ay tahay mid aada uga sii daraysa eh, dhinaca kalena eh, marka la eego khasaaraha ka dhalanaya duqeymaha maamulka yuhuudda ay wadaan tira dadka ku dhimanaya duqeymaha waxay kor u dhaafeen siddeed kun oo ruux iyadoo markaa dagaalkuna uu socdo waxaan bil dhammayn Eh, waxaana markaa muuqata in khasaaruhu uu yahay mid aada usii kordhaya afar maalmood ilaa saddeaaan maalmood ayuu dagaalku socdaa eh, sida muuqata waxaana markaa muuqataa in dagaalkan uu sababay khasaare baaxad leh oo soo gaaray dadka falastiin ee eh, rayidka u badan waxaana markaa khazadii quruxda badnayd ee daaraha dhaadheer lahayd inkastoo ay godoon haddana ay markaan u muuqataa mid gebi ahaanba burburtay qorshaha maamulka yahuuduna waa inay khaza baabi'iyaan iyo sidoo kale dadka kale ee iska caabinaya gaar ahaana ururada ka dagaalamaa ee markaa khaza ay ka mid yihiin dagaalyahanada hubaysan ee ururka xamaas lama sooga siday uu suurageli karto maamulka yuhuuda qorshahooda ku aadan inay barakicin horle iyo baabi-in ku sameeyaan dadka rayadka ee falastiiniyiinta si dhulballaarsi horleh u sameeyaan maadaama dhulka haatan ay degan yihiin yuhuuddu lagu beeray ooba aysan iyagu lahayn intii hartayn ay ka qaateen markaa dadka rayadka ee falastiiniyiinta oo ay u awood sheeganayaan xilli dalalkii carabeed iyo hogaanadooduna ay markaa dayaceen dadka falastiin oo aysan xitaa qadiyada falastiin si dhaba ah uga hadlayn marka la jooga fagaarayaasha caalamiga ah iyo mar kala jooga qaramada midoobay iyo sidoo kale jaamacadda carabtaba weli barnaamij kulankaa degeysanaysaan keenan aad nagala socotaan saaxiib fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k kulmiye news network goodan ead maqlayseen waxaa ku luuqeynayaa fanaanada faadan cabdulahi kaahim andeeq ereyada iyo laxanka waxaa iska leh awaan cabdulahi diiri soonaan taarikhda la qabtay san kun sagaal boqol sideed lixdankii waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n n dhinaca kalena haddii aynu eegno warbixinada kale ee barnaamijka garoon ku yaala qeybo kamid ah wadankaasi rusia waxaa laleeyahay wax u xirmay rabshad ku aadan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigeen qaar kamid a ah dad iyagu markaa diidan nidaamka iyo sida maamulka yuhuudda u wajahayaan iyo dhibaatada ay ku hayaan marka la eego dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta iyo sidoo kale duqeymaha ay ka wadaan khaza waxaa dad isugu soo baxay qeybo kamida ah ruushku ay ka cabanayaan sidoo kalena ay wateen boorar ay ku qoran yihiin falastiin waxay xaqu leeyihiin inay noolaadaan kana nabadgalaan dhibaatada taa oo ay markaa uga golleeyihiin in dunidu tallaabo qaado lagana markaa joojiyo dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin ugu dambeyntiina fifa oo ah hay-adda kubadda cagta ugu weyn ee dunida maamusha ciyaaraha ayaa waxa ay markaa ganaaxday madaxii hore ee guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta ee sbaanishka louis rubieles kaasi oo markaasi laga ganaaxay saddex sano kubadda cagta waxaa ninkan uu sababsaday in markaa sifa aan markaa israali ka ahayn uula dhaqmay mid ka mid ah gabdhihii haweenka ah ee ku guuleystay koobka dunida Eh, markaa lagu qabtay venezuela iyo new zealand koobka ay sbaanishku qaadeen waxaana markaa uu dhunkaday kabtankii xulka qaranka sbaanishka jeni hormoso taasi oo ay ka dhalatay fadeexad weyn oo galaafatay mustaqbalka iyo sidoo kale sumcaddii ninkan keentayna haatan in saddex sanaba laga ganaaxo kubadda cagta marka la eego kiiska la xiriiray waxyaabihii ka dhacay koobkii dunida haweenka ee labakunsade labaatan labaatankii bishii agosto master rubiles waxaynu gebi ahaanba ka joojinay in uu markaa qaban doono ama uu ka shaqeyn doono kubadda cagta muddo saddex sano ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay hay-adda ugu weyn kubadda cagta ee maamusha ee fifa loo yaqaano markana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horenu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaaney ciyaal xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane eh. intii lagu hantaba goordhow bay soo xirxirayaane eh. qof kastoo la leh ayaa dan u xawaarayne eh. xaafaduguma dhuudhuuman karo xamar shabaabkii isxaluuladkii hore haddeer xaalad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen shalay amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdu shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisiiye adimaa anaga nasiri karta ciyaal xamaraanahay wariya maa ka dhacday kaysaba godobtayda laacarow ahey socda walisagootiyelaariha socdana sooralen buruntoe war nin koox dhallinyaraahu inta guriga uu gashay ku dhaheen iscaddeen waxaa tahay wuxuu yidhi barishkan iska daayi lahay sheenaba eray war warka ha naga dhex gelinna wuxuu yidhi dhallinyaradaani naba sugud miya ayaa u xil saaray hawshaan maxaa amniga ka galay ayaga war dhallinyarada mamahad baa soo diray war kalamaanay dhugmo iyo odrosii hadday tala dhabiil beesho wan dhifdhiif haldoorkeed ku dhaqayn waa mid dhaawacae tabtay maanta dhiiqday xaqiiq waa mid ay ka dhaageen lamide madaxweyne deni wuxuu la kulmay taliyaasha ciidamada qaar uu xilalkii ka qaaday iyo kuwa uu magacaabana waa u kala wareejiyey wuxuuna ku amray dhammaantood doorashada inay hirgeliyaan ciddii hor istaagtana waa fahmi kartaa wuxuu la maagan yahay marka bilaashaad u xiiqaysaa ee dadkaaga dhinac ka raac <laughs> taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa war madaxweyne deniyo inuu gebiye aan u malaynayo wuxuu yidhi inaan dumiyo maantiyo inaan dib ugu soo laabto budlaanay labadaa dariiq maanta kala doorto war madaxweyne deni waan la qabaahe hankoolka galmudug wuxuu yidhi inaan dhimanno maanta iyo shabaab inaan isdhaafsiinno labadaas dhabbaafuran waxbana kama dhexeeyaan warma waxaa dhanguulama geeri miyay ka maraysaa war madaxweyne muuse biixiba mar hore wuxuu yidhi anigoo wax dili kala duco qaadan maayo dhegta qorigu haytaro maha ku jiro maha ku daaye cidgoo jacda saalku imaanka dha ma jidho ma jidha iyo waa wa isku qaba jidheen eh. oo weliba ma jidhada waa u bada jidheen yasiinka dheegi jari aryaadhaha war heema haysiina waxaa la yidhi todobaadka soo socda eh. waxaa lala maagan yaha haddii alla qadaro eh. ilaahay shabaab nafta ku jirta kuma geliyo war cabdulow bawa shabaab waa dhallinyare khawaariij dheh aryaadhaha warka waataan idiin wadee todobaadkan khawaariij dagaalka lagu qaadi doono dhegey faraha geli doonaanaa la yidhi hadda waxay arki jireenna tanu maahaa la yidhi cirka iyo dhulkuna isku siyay u soco doonaahaa la yidhi ciidanka iyo macaawislayna isku siyay u soco doonaanaa la yidhi sababtoo ah macaawisley waa la qarameeyo waa tii hoggaan loo sameeyey iyo madax iyo talisay ka amar qaataan hadda muggaan doonaan baxaa muggaan doonaan gadaalu laabaha muggaan doonaan tegaah waa dhammaatay hadda ila aheeyow qawaariij ha dhigin war cabdila soo sirmin la tari maahan waxaad kashifaysaa armaqal ma dagaalka shabaabaa qarsoon qof walbana inuu la dagaalo waa ku waajibe war gadaal baan u laabanaya reerey baan soo salamaya waan nasanayaa ma jidhaa lagu yidhi war war ma haysiine shabaab tababarkii waa bedeleen haddii markii hore la bari jiray sida leesu qarxiyo sida weerar loo qaado sida dadka loo dhaco iyo sida nashiiddo loo qaado hadda waxaa la baraa sida gododka looga baxo sida loo dhuunto sida loo cararo iyo sida geedaha loo galo nashiidadiina waxay ku bedeleen na bixiyo na bixi naga bixi allahaayow xaaladuu jiq weeye waan weynay war ragama haysaane eh. majimba majaamba bisajaha eh. wareerbay eh. arrintaydu joogta war bilaashaad u daaraysiina cabdiweli ceelbuur kama warba waa mu xoraynahayaa ma haysiina waaligii walaayada bu'aale xabsiga xalay loo taxaabay sababtoo ah maxbiisuu xirtayo inuu maxbiisle yahaa looga shakiyey aryaa kuusow nin waalan walaalkiisaa xirtay kiina wuxuu sheega miyaadan hore u maqan war kaloo la yidhi qoysaan qofu waalan qosolka ma dhergaan war hallungulaas tahanfinnada adigaa hurinayee markii shabeellada dhexe ciidan la kala dhex dhigay oo qaraabadii isdilaysay la kala celiyey galgaduudaa laga shiday dabkii hawshaasuna way caddahay odayaal aan hadalkooda dhagaystay inay qandaraas ku qabaan laakiin waxaanan weli garanayn qarashkaas ma qawaariijaa bixisay mase qoon kalaa dhiibay warniyow qarash ciddii bixisaba waa la qaadanayaa war waxaa la yidhi qawaariij iyo ibliiskuba bini'aadanka kama faaruqaan warba weela qiyaamaha waa shaqaysanahayaan baa lagu yidhi konstal qarashkaa moogi qoonbaxshe qayladu waa qaareen shaabaab qarashkaa moogi qoonbaxshe qayladu waa qaareen shaabaab warkalamaanay eh. hadda ka hor waxaa la yidhi eh. macallin jaamacad ka dhigaya maadada falsafadda eh. ayaa isagiioo xiisadii wada uu arday fooriyey markuu ardaydii soo eegay macallinkii ayuu weydiiyey qofka fooriyey waa kuma waa la wada aamusay cid sheegtayna waa la waayey macallinka xiisadii uu sii watay markuu cashirka dhammeeyey ee uu fasalka ka bixi rabay ayaa wuxuu yidhi war waxaan hilmaamay xalay anigoo xaafaddeydao sii socda oo gaariga wata ayaan gabar qurux badan waddada ku arkay waan joojiyey gaariga horaana uu sii qaaday markii gurigeeda aan geeyey oo aan isbarannay magacayga iyo jaamacadda aan macallinka ka ahay aan u sheegay ayay waxay iga codsatay in walaalkeedu ardayda jaamacadda ka mid ah aan u naxariisto imtixaankan aan u fuutiyo kadibna waxaan weyddiiyey ardayga magaciisa magaciisa iyo sidaa ku garan karo waxay tiriyuu yidhi magaciisa kuuma sheegayee waxaa ku garan kartaa marka xiisadaha iyo casharada ay socdaan wuu foorfooriyaa kadib ardaydii oo dhan waxay fiireen ardaygii foorinayay macallinkana wuxuu yidhi waryasoo istaag bilaash miyan b h d ku soo qaatay maadada falsafadda hadda marka khawaarijta cid kasta oo lug la leh saaxiib la ah qalbiga ka taageerta facebookku soo qorta sidii ardaygii foorinayay ayaa qorta loo soo qabanaya warbow hadda ma waxaad la leedahay mahajiraad biyashi uu khawaarijta ku qaatay war bogka xaraamaa yaabtay waar kalamaanay ma godkii jinacu baynu ku hor ciyaaraynaa war xabsiga dheesha ka daa ninka albaabkaas isku garaaca waa laga furaya xaad ka rabtaa war hadda cirka iyo baddaba waa la fiirin karaa cid lagu xidhaana ma jirto warbow xabsigii baa liintu ka dhammaatay waalwalla weyne ma cagta dhigtaan iyo tababaran baannu kaysannaye war kalamaanay waxaa la yidhi jacbur gabaga qaybka ma ahane waa iska xera jiire jabaankoo muslimay gaale waa jabin lahaayeene jeebada shabaab way jirtaa madax ku joogtaa warbow xarays baad ku dhaga hadlaysa ogtaaye eh. shabaabinu dawakhay waayadan waan la soconnaaye eh. afka xuuglayaashiiya kuwa beenta ugu qaybsan eh. warbal ma isdhiban intaan jeelka loo dirin war maana war mahaysaane raysul wasaare xamse waar goodjacanta muxuu ka yidhi war warkayga dhex gelina raysul wuxuu ka hadlay qaraxii soo batuu wuxuuna ka qayb galay xus loogu magac daray weerarka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashadu soo abaabushay wuxuuna yidhi wadaadada masaajidda ka khudbeeya oo aan weligood shabaab soo hadal qaadin oo meelaha kale iskaga meermeeraysta waxaan leenahay masaajidda noo banneeya haddii aadnaan xaqa sheegi karin war raisul wasaaruhu wuxuu kaloo yidhi eh. culummada waxaan weydiinayaa eh. waxa dhiig dad muslimoo la xalaalaysta ka weyn oo diintu ka hadlaysaa maxay warba war wasaaruhu wuxuu kaloo yidhi eh. waa soo nololayna haddee si kalea loo qaatee hurdadii waa ka kacnay mana yeelayno wadaadaan xaqi sheegin haddee inuu noo fadhiyo beedkii ilaahay war kalamaanay qawaariijta shartooda shiiqii aan ka hadlaynin ma iyagou la shaqeeyey mase cabsiyaa ah shafka jiifta warwarkayga dhex gelinina raisul wasaare xamse wuxuu yidhi culimo badan ayaa khawaarijtu dhibka ay wadan ka hadlay ajarshoodana ka hormari mayaanoo waa joogaan ninka waa cabsanaya uga aamusan dhibaatadooda miyaan la dhihin suldaan jaa'ira ah, ninkii xaqa u sheega waa shahiid wadaadka inuu shahiida diidano muxuu doonayaa warshabeelle ayda ku nool iyo shakhsiyaad bahaloobay kuwa shaarar qabaahi shirka waa la noqdaane shaaca maa laga qaado war ra-iisul wasaaruhu waxaa kalou yidhi dadka shabaab ka baqaya iimaan miyaysan lahayn qadarta rabbi sharteeda iyo kayrkeeda miyaysan ku kalsoonayn iimaanu bilqadar yakuma kumadliya waan walla weynay wax ku qaadan maysaan waxdaraa adduunke weydiiyeya culimada war abwaanguuro isna soo xasuustay waayihii uu qaraaga ahaa wuxuu yidhi timir lafaa ku jirta wadaadka ka hadlaya falastiin iyo xasuuqa yahuudda haddana aan weligii soo hadal qaadin gumaadka khawaariijtu dadkiisa ku hayaan ma muslimnimo ayuu ugu damqanayaa reer falastiin hadday saas tahay waa sax waa walaalaheen oo cadow gardarro ku laynayo waana wax laga xumaado guud ahaan soomaaliduna waa la damqadaan shacabka falastiin islaamkuna waa hal jir laakiin su'aashiisu weydiinta u baahan waxay tahay shacabka soomaaliyeed ee khawaarijtu laynayaan habeen iyo maalin oo qaar ka mid ah masaajidka uu joogo lagu dhex dilay wadaadka ka aamusay muslimiin uma yaqaan miya dad badan ayaa qaba cabsi inay uga afaysteen mase ahaa sababtoo ah waxaa ka mid ah wadaaddo deegaanno aan shabaab joogin ku sugan iyo qaar yurub iyo maraykan jooga oo xataa qaraxiisoo bee kunka qof ku dhimatay aan juu ka dhihin falastiin markay ka hadlaya hayaanna waa ooyayaan walle waa amuur kale u yidhi iyo ujeeddo qarsoon oo mudan in wax layska weydiiyo kollay timir lafaa ku jirta aryaadhaha samigay cabdullah waxa socda la yaabayna wuxuu yidhi hoow waxaan uun leesku aaminay ishu aragtay uurku waxaan uun leesku aamiinayn ishu aragtay uurku raac ulmaadisaaqasay geliniyay bilaawena aryaa toddobaadka soo socda bayraqdaara ah, howlgel ayaa la yidhi ciidanka iyo macaawislaydana la kala gara maayo bur iyo biyaa loo kala baxaa soo maahan marka maadaa taaban kara xubintii kalman ad maqlayseen gudahaan onaginta dhegeystayaal barnamijkii kulankood kala socoteen k eran gabagabada barnamijka waxaan kaga tagay heesu ku luqeeya allah raxmadiya fanaanka maxamed salamaan tube heystii allameyd adaashow intaan barnaamijkan la mid doona nabadgelyo magaca doontaywan isla doodaa naftan dagaala dabnaara iyo lol hagaabku doontay wan isla doodaa naftan dagaala dabnaara iyo lol hagaabku doontay aa qudbiistanaan qabo iga sawaysay umayd dadaashu way daryeebsho

habadii soortaa isu daacad maaho yagasidaaya isu daacad maaho yagasidaaya نقصد الدور doontay inuu daahimkeeno igu soo dhuceeya ahaana

codbiistan aan qabo iga dawaysid umay dadaasho oy dareesho umay dadaasho oy dareesho iyo adduunka labadii soorta isu dacad maaho yadasiinaya isu dacad maaho yadasiinaya inuu daacay keeno idinsoo duceeya